بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات بقول صد إيشان إلى آيات بقول أفرتا إيتضباء وسورة النساء muminiinta lala hadlaya ayadaa hore waxay ahayd man kaana yuriidu sawaaba dunya camalkiisa qofkii adduunyada inuu sawaab ku helo ula jeeda fa cinda allaahi sawaabu dunya walaakhira oo ka akhirana maad dalabti ka adduunkaba haddadan labadaba alla haye maad labadaba dalabtid wey wa kaana allaahu samiican basiira alla wuu arkaa oo waa samiic muminiinta baa lala sii hadlayaa marka yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii ay kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagan kuwa hagaajinaya oo u taagan bilqisti caadilnimo shuhadaaa markhaati kici lilaahi alla dartii u markhaati kici walow calaa anfusikum naftiinaba ha ahaatee waa iqraarta waxa loo yaqaano qiraashada walow naftiinaba ha ahaatee alla dartii waa inuu markhaati qirtaanoo markhaati idinku qirataan awil waalideyna ama aabiyo hooyaba haba ahaadeen iyo walaqrabayna qaraabana allah wuxuu leeyahay gebi ahaan muminiintiyay cadli isu taaga wax kastood samaynaysaan naftiina u caadilnimo sameeya reerkiina u caadilnimo sameeya walaalaha muminiinta ee kula joogu caadilnimo sameeya maxkamadda iyo haddaad goobjoog ka noqotaan caadilnimo sameeya markhaatiga alla dartii u fura walow naftiinaba ha ahaato qofka xaqa laga doona qiro weeye haddii xaqa lagugu leeyahay qiro ama aabbihii hooyii qaraabadaba ha ahaadeen aabiy ooyo xaqa lagu leeyahay aabiy hooyo xaqa lagu leeyahay qir oo ku qir waxa weeye haddana eh, caaqul waalidnimo noqon mayso sidanaba ufiican in xaqa lagu qiro ay xaqa iska bixiyaan yaa u qaraababa ha ahaadeen yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy kunuu ahaada qawaamiina kuwa uquma u taagan bilqisti caadilnimo shuhadaaa markhaatiyaale lilaahi alla u markhaatiyaal walow calaa anfusikum naftiinaba aad ku markhaati kacdaan oo xaqii liidinku lahaa aada qirataan awil waalidayni aabbayo hooyaba ha ahaadaan walaqrabiina in yakun hadduu yahay qofkan lagu markhaati kacayaay haniyan nin hodana ah, aw faqiiran nimaan waxba haysanin fallaahu alla owlaa ugu xiga bihimaa labadooda oo ilaahay baa maslaxadooda garanaya qofkan qaniga ah hadhihina waa nin qaniah ka xeer dhigo hadhihin oo ha ku markhaati kicin qofka faqiirka wuu tabar daran yahay waan u turi hadhihi anigu siduu yahay uma adoon aninimadiisa ku xurmaynayn faqiirka adoon faqiirnimada ugu turayn ku markhaatika in lagu markhaati qoy xaqa lagu yeesho iska bixiyaan yaa u wanaagsan in yakun hadduu yahay qofka lagu markhaati kacayaay aniya nin hodan ah ama loo markhaati kiciba aw faqiira nimaan waxba haysanin oo faqiira fallaahu alla awlaa ku haboon bihimaa labada maslaxadooda allah ku haboon oo ninkan u yar xeer dhigo waa hebelo dhawaanbu wax kugu yar suuri doonaa kan faqiirkaana ha u turino hadhihin waxba iskama bixin karee ha ku qirin marka waxaa la yidhi dadka waalidka iyo waladku ma isu kan waa markhaati kukac xaq lagu leeyahoo lagu sheegay ma isu markhaati kici karaanoo xaq iyagu ay leeyihiin ma markhaati kici karaan waxaa la yidhi sadru lumma sadru lwal waagii hore ee hore wax dhibaataa ma lahayno wiilku aabihii buu markhaadka aabbahay baa xaqaale buu dhihi jiray waalidku ilmahaygaa xaqaale buu dhihi jiray markii dambe tuhumaa timido xukaan fara badan markii la dhisay marka culimmadu waxay isku raaceen qof qaraaba wax alla wixii nafci u soo jiiday qofkan markhaatiga ah wax alla wixii nafci uu ku helayo uma markhaati kici karo ruuxa uma caddayn karo yay yidhaahdeen sidaas waxaa isku raacay culimmada badankeed alimaam shaafici axmed binu xambal imaamu maalik eh, alawsaaci shacbi culimada inteeda badan oo isku raaceen qofka qaraabada ihi inuuna u markhaati kici karin qaraabadiisa kale oo tuumaa meesha imanaysa ninka faqiirka ahoo qolo ku jilan oo la jooga uma markhaati kici karo marka waa waaga dambay saas timid sidaasayna culimmadu u badan yihiin dhiig hadduu yahay ka waran marka ruux la dilay ama la nabadeeyey oo qaraabadaada hood og tahay mr markhaati kici kara waad markhaati kici kahaa isaga waayo xuquuqdan kale waa wax qarsoonoon meesha olinoon la ogaan karaynin laakiin ruuxan la dilay ee dhimashada ku timid dee dadkao dhan baaba wada ogaayo wuu markhaati kici karaa in yakun hadduu yahay qofka lagu markhaati kici qaniya nin hodan aw faqiiran ama faqiiran waxba haysan fallaahu alla awlaa ku haboon bihimaa maamulkooda ilaahay baa taladooda ogo maslaxadooda ogo ha lagu markhaati kaca ee adigu qofka qaniga ah qaninimadiisa ha ugu xeer dhigane oo inaad ku markhaati kacdo hadiidin inaad ku markhaati kacdo hadiidin oo qaninimadiisa ha ku xurmaynin faqiirkana ha u turin falaa tattabicu lhawaa jacaylkiina ha raacina an tacdiluu inaad caadilnimo samaysaan jacaylkiina ha ka raacina minbaa meeshaa ku jirta falaa tattabicuuha raacina alhawaa saa idinku jeceltihiin minan tacdilu inaad caadilnimo samaysaan hawadiina ha ka raacina oo cadligii ha ka leexanina wain talwuu markhaatigii haddaad leexisaan oo taxriifisaan oo si uuna ahayn u sheegtaan ow tucriduu aada kaba jeedsataan oo iska badaysaan idinkoo xaqii og fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii xogogaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan qofkan markhaati beenaalaha markhaatiga qalloocinaya oo siduu ahaa si aan ahayn u furaya iyo qofka markhaatiga xaqa muslimka uu ogyahay qarinaya ee ka leexanaya allah baa idinla xisaabtama ka leexinaya ee si kale u markhaati kici iyo ka og ee qarinaya xaqa islaamka waxa weeye allah baa la xisaabtama wain talwuu haddaad leexisaan markhaatigii ood qalluucisaan oo tucriduu ka jeedsataan fa in allaha lakaana wuxuu ahaaday khabiira kii xogogaala bimaa taxmal waxaad camalfalaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuul allana rumeeya walkitaabi kitaabkiina rumeeya aladii kitaabkii nazala alla uu dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku dejiyey walkitaabi kutubna rumeeya ashaa dambe eg alkitaabina ku jirta waa jinsiya la yidhaah aladii kitaabkii anzala alla uu dejiyey min qabli hor uu dejiyey allah duwaaba muminiin qolada carabiga waxay dhi taxsiilu xaasil taxsiilu xaasil ruux raashin cun ood war cuntiri marka sidaa maaha muminiintii iimaanka kusii adgayso oo ku socda oo dib ha uga noqonina iimaan cusub maaha iimaankiini horeed haysateen kusii socda maxaad rumayseen kitaabk eh, allah baad rumayseen rasuulkiisiibaa iyo kitaabkii waa la soo dejiyey luqada carabta ficilka qaar baa takriir faaiday nazala yaa xagga qur-aanka laga cabiray in badan baa lasoo dejiye oo kala dambaysa qaybta kalena wuxuu ka cabiray anzala hal maraa lasoo dejiyey luqada carabta waa sidaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho aaminuu rumeeya bilaahi allo iimaanka ku adkaysta iimaankii hore aad lahaydeen ku adkaysta warasuulihi rasuulkiisana rumeeya nabiylahi maxamed walkitaabi kitaabkana rumeeya aladii kitaabkii nazla uu soo dejiyey calaa rasuuli rasuulkiisa kusoo dejiyey si kala dambaysa walkitaabi kutubna rumeeya aladii kitaabkii anzala uu dejiyey min qabl hor waman yakfur billaah alla qofkii ka gaalooba wamalaa'ikatii malaa'igtiisa ka gaalooba wa kutubihi kutubtiisa ka gaalooba wa rusulihi rusushiisa ka gaalooba walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame faqad dalla wuu lumay dalaalan lumid baciidan oo fog inagoo caruura waa kii layna bari jiray lixda iimaanka iyo shanta diin islaamka shanta arkaanusaanka lixda iimaanka waa lixda iimaanka waa sidana lainoo barjinay qadarka waxaa lagu dari qadarkii baan meesha hadda ka maqan wabilqadari khayrihi wa sharrihi xadiidku saas oo ah wabilqadari khayrihi wa sharrihi shantii kalaa meeshan ku taala waman yakfur qofkii ka gaaloobo oo diida bilaahi alle asmaadiisuu diiday tawxiidkiisuu diiday jiritaankiisuu diiday ficilkiisuu diiday وملائكتي ملائكتي سنفر الديدة وجسم النورانية وأن الله عاصيين وكتبه كتبتي سنة الديدة لفظي بديدة كتبته أما معنيه بديدة إنه كل رغمه قفك قرآن كرميسان ولكن أن كل رغمين مرمين ورسوله رسول شيسة كقالوبة واليوم الآخر ما لنت قيامه فقد ضل وولو ضلالا من بعيدا فوق ميل أن لقاري كريم بقاري قال لما ميل إنه قاري yu qofkaasi gaadhay ogow sida uga soo noqdaana way adagta ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma kafaruu gaaloobay uma aamanuu misana rumeeyey uma kafaruu mar kale gaaloobay uma isdaaduu ziyaadsaday kufran gaalnimo oo ku dhintay gaalnimadii lam yakun illaahu alle ma aha liyakfira lahum ka u dhaafa walaa liyahdiyahum ku hanuuniyana mahsabiilan wadda kuma hanuunayo xataa hadday nool yihiin ruuxu dhowrkoon markuu gaalnimada ku noqdo islaamka ka noqdo way u dhamaatay qofkaasi qalbigiisi baa qalalayo baa geed ku qalalay ku dhex qalalay ku dhex qalalay waxba ma taro marka laba qolaa la tilmaamayay munaafiqiintii way rumeeyeen haddana way beeniyeenoo munaafiqnimay qarteen haddana way rumeeyeen haddana way beeniyeen sidii bay ku dhinteen qolyo kalena uu tilmaamayo yahuudi iyo nasaare yahuudi waxay rumeeyeen muusa iyo tawreed bay rumeeyeen ciise iyo injiilna way beeniyeen nabiyullaahi maxamedna way beeniyeen ansaartuna waa sidoo kaleo ciise iyo injiil bay rumeeyeen ee nasaaradu nasaaradu nasaaradu maxamedna way beeniyeen labada qoleba uu sheegi calaa kulli xaal isku soo duuduubohe qofkii gaalnimadiisu noqnoqoto oo waswaas badan oo hadba meel u kacaya gaalnimu ku dhimanaya ilaahayna subxaana watacaala hanuunin maayo oo hanuunku mar buu ahaa mar labaad buu ahaa mar hadduu heer kaa gaadhay hanuunkii uu ka fogaaday ansaar weeye kuwaan sheegaya in aladiina kuwa aamanuu muminoobay uma kafaruu gaaloobay uma aamanuu haddana muminoobay uma kafaruu mar kale gaaloobay uma zaaduu ziyaadsaday kufran gaalnimo uu ku dhintay wey wuu sii daa'imay lam yakun illaahu alla ma aha liyakfira lahum kii u dhaafi walaa liyahdiyahum kii hanuuninna maa sabiilan wadda ahaan xataa intay nool yihiin mar hadday dhowrka gaalnimadooda soo noqnoqto waa dad waswaas qabo oo waddo nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yidhi bashir ilmunaafiqiin munaafiqiinta ugu bishaare bianna lahum inuu u sugnaaday cadaaban cadaab aliiman oo kulol bishaarada luqada carabta waxa fiican baa layidhaha waxa fiican baa la isugu bishaareeya marka meeshan ugu bishaareeya cadaab baa layidhi waa lagu jeesjeesaya ugu bishaareeya cadaab bishaarada luqada carabta waxaa la yidhaha waxa fiican oo la isugu bishaareeya bashir u bishaaree almunaafiqiina munaafiqiinta biana lahum inuu usugnaaday cadaaban cadaab aliiman oo xanuujiya waa kuwee kuwaasi kuwa cadaabkaasi ku dhacayo aladiina kuwa yatakiduuna ka yeeshay alkaafiriina gaalada awliyaaa saaxiibo min duuni lmuminiina muminiinta la-aanteed oo muminiintii ka tegey gaaladiibay saaxiib la noqdeen yahuudday u tegi oo waxay dhihi dee idinkaanu idinla jiraaye kuwaa baaban ku jeesjeesayn kuwaasu ma dadba markaasay markay dadka u yimaadaanna waxay dhihi anagu dee ixsaan iyo tawfiiq baanu u jeednay waan iskala joognay idinkaan idinla jiraabay kuwaa wey kuwa loogu bishaaray naas hadda haddana way joogaan hamoodi inayna hadda joogin hamoodi waa kuwa dawladana af u sheega masaajidanana wax u sheega dadkaa kale wax ugu sheekeey oo islaam iska dhig masaajidaday imanayaan xaggana intay dawladda iyo gaalada iyo u tagaan ila yarisiino wax la qabsanayaan way joogaan munaafiqiintii hamoodina nagama foge aladiina kuwa weeye yabkhaluuna aladiina kuwa yatakhiduuna ka yeeshay alkaafiriina gaalada awliyaaa saaxiibo min duuni lmuminiina muminiinta iyagoo ka tegay muminiinta qeyrkood ayabtaquuna ma waxay dalbayaan cindahum cinda alkufaar gaalada agteeda alcizata ma sharaf bay ka dalbayaan iyo qaalibnimo iyo xoog fain alcizata cizadu lilaahi alla usugnaatay jamiican dhammaan hadday gaalada sharaf kaga raadinayaan inay gaalada xurmayso oo soo dhaweyso oo waxsiiso oo ay ay sheekaystaan hadday cizi rabaan cizi gaaladu ma haysato ciziga allah iyo awliyadiisa leh alcizu lilaahi waliwliyaai wy marka cizi hadday doonayaan allah ha rumeeyeen awliyadiisana hala dhaqmeen wey ayabtaquunama waxay dalbayaan markay gaalada u tegayaan cindahum cinda alkufaar gaalada agteeda alcizata masharaf iyo xoog bay ka raadinayaan wala kama helaan maxaa yeeley faina alcizata cizada lilaahi alla usugnaaday jamiican dhammaan cizo oo dhan allah baa leh iyo awliyadiisa walilahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin an yabtaquuna cindahum alcizata wlxaal qad nazla hadda markaanu icraabayno oo qad nazaladu waxay ku xidhan tahay an yabtaquuna cindahum alcizat gaaladay ciza ka raadeen isagoo alla kitaabkii soo dejiyey macnihi waa sina walqad nazla alla wuu soo dejiyey calaykum dushiina fi lkitaabi kitaabkii oo waa maxay kitaabkaasi an idaa samictum haddaad maqashaan aayaatillaahi aayadihii ilaahi yukfaru bihaa laga gaaloobi wayustazow bihaa lagu jeesjeesi falaa taqcuduu ha la fadhiisanina macahu macooda xataa yakhuduu ilaa ay dhumbadaan dhex galaan fii xadiiin xadiiso ayrihi ayrilistihzaai waqad nazla haddaynu gooni uga qaadno inaan tii hore ku xidhino waa suuragal qad nazla xaqiiq ahaan soo degay dadkiio kitaabka waxaa laidinku soo dejiyey haddaad maqashaan aayadaha alla oo laga gaaloobay oo lagu jeeseesi oo la aflagaadayn hala fadhiisanina ilaahay sheeko kale u gudbaa marka ehlu macsiyada lalama fadhiista wey dad baa qur-aankii waa shiicadoo kale hadda shiicadaa ugu dhow shiicadu meed markay joogaan qur-aanka la nasakay intaasaa xagga la geeyey saxaabadii way gaaloobeen waxaa unbay shugay nin shiicaha la fadhiisanin weligaa waqad nazla alla wuu dejiyey qad nazla qad nazla alla wuu dejiyey fi kitaabi kitaabkii qad nazla alla wuu dejiyey calaykum fi kitaabi kitaabkii oo muxuu an idaa samictum ay idaa samictum antum bimacnaa ay way qad nazla alla wuu dejiyey calaykum fi kitaabi kitaabkii muxuu ku dejiyey an idaa samictum markaad maqashaan aayaat illaahi aayadaha ilaahay yukfaru bihaa in laga gaaloobayo wayustahzau bihaa lagu jeesjeesi falaa taqcuduu macahum macoodaha fadhiisanina xataa yakuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiiin xadiiu ayrihi ayri qur'aani inakum idinku idan haddaad la fadhidaan milum de iyagoo kalaat aridaa bilmacsiyati maciy aridaa bilmaciya maciya haddaad macsiyo raalli ka noqoto waa macsiya marka meel qur-aankii alle laga waxsheego culimadii laga waxsheego saxaabadii laga waxsheego haddaad fadhido dee lamidunbaa tahay ila raallibaad ka tahay waxaa kula gudboon haddaad radin kartana radi haddii kalena iskaga tag wey allah wuxuu leeyahay inakum idinku idan haddaad la fadhidaan oo idaan ka tegin miluhum iyagoo kalaa tihiin ina allaha alla subxaanahu watacaala jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta ku uruurin weeye iyo walkaafiriina gaalada fii jahanamo jahanamo jamiican dhammaan gaalnimadii markay ku kulmeen gaalnimadii markay ku kulmeen buu ilaahay naarta ku kulmiyey marka garo oo nin waliba ninkuu adduunka saaxiib la yahay unbuu meel la geliyo ogow in allaha la jaamiclmunaafiqiina munaafiqiinta kii ku ururin way alkaafiriina gaalada fii jahanama jahanama jamiican dhammaantood gaaladay munaafiqiintu waa kuwe aladiina kuwa yatarabasuuna ka dhursugi bikum idinka idinkala dhursugi balaayo inay idinku dhacdo waxa weeye si toosa idiin qaabili maayaan colaadana idiin muujin maayaan waxbay sugi bal waxa ku dhici doona markaasaynu ka faaidaysan bal tarabasku waa sidaa aladiina kuwii munaafiqiintu yatarabasuuna ka dhugsuga idinkala dhugsuga bikum idinka adawaaira balaayooyinka dhiciba idinkala dhugsuga way idin fiirsanayaan fain kaana lakum hadduu idiin sugnaaday fatxun furasho oo min allaahi alle xaggiisa ka ato ilaahay idiin sahlo gaaladii inaad furataan oo ka adkaataan qaaluu waxay dhihi alam nakun miyaanaan ahayn macakum micin warde idinkaba idinla mid baanahay waa kaan idinla joogi jire idinla tukan jire dee waxna siiya wain kaana hadduu usugnaaday lilkaafiriina gaalada nasiibun sad hadduu usugnaaday waxoogay guula helaan qaaluu waxay dhihi alam nastaxwad alam nastaxwid miyaanaan idinka qaalib noqonin calaykum dushiina intaan muminiinta idiin raacdo gaaloy miyaanaan idinka qaalib noqonin namnackum aanaan idiin diidin min almuminiin waa laba masale soo dhigeen miyaanaan idinka adkayn haddaanu muslimiinta idiin raacno muslimiintiina waan idinka mancin waan idinka difaacn waan colaysino wax kalaanu u sheegnay si ayna idinka idiin soo dhowrin tafsiirkaasaa ugu fiican qolyaa waxay dhiheen almastawid calaykum miyaanaan idin xoojinin munaaiintgaaladiy munaafiqiinti baa sida dhihi miyaanaan idin xoojinin oonaan muminiintiina idinka manciino aanaan dhihin war dadkaa iska daayo waa sida waxyaabo kale aanaan u sheegin sida horeynu ku daynayna allah wuxuu leeyahay aladiina kuwa yatarabasuuna idinkala wardhawri ama idinkala dhursugu bikum idinka adawaaira balaayada yani hadda si toosa idinku soo qaadi maayaan weerar fain kaana lakum fatxu furasho iyo guul hadday idiin sugnaatay min allahi alle xaggiisa qaaluu waxay dhihi alam nakun mayaanaan ahayn macakum miciina anagi idinla joogna mehe muslimiinta idinla ahayna idinla tukan jirtay war waxna siiya wain kaana hadduu usugnaaday lilkaafiriina gaalada nasiibun nasiib oo gaaladu guul helaan qaaluu waxay dhihi gaalada ku dhihi alam nastaxwid miyaanaan idinka qaalib noqoneen calaykum dushiina haddaanu muminiinta idin raaci lahayn soo idinkamaana qaalib noqoneen wanamnackum waan idinka mancinay min almuminiina muminiinta waan idinka mancinay waan idinka qaalib noqon lahayn haddaan muminiinta idin raacday idinmaan raaraacine waaban idinka mancinayba fallaahu alle yaxkumu wuu kala xukumi baynakum dhexdiina idinkiiyo munaafiqiinta yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa iyo idinkala xukumi allah subxaanahu watacaala ina almunaafiqiina fi darki lasr fallaahu alla yaxkumu wuu kala xukumi baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati nin soomaaliya ila aakhira way igu fogta aakhiraad heliya iska sabir baa la yidhi way igu fogtahay buuli haddee markii dhibka hadda markaa haysta la eego way ku fogtahay aakhiro walan yajcala allaahu alla uma yeelin lilkaafiriina gaalada sabiilan wado cala lmuminiina muminiinta wado ay kaga sareeyaan ma jirto culimada halkaa way isku yarqabteen qol waxayna waa qiyaamaha mumin gaaladu muminiinta wado ay kaga sareeyaan aakhir ma jirto qolyana way adduunka yidhiheeno muminiintu ee gaaladu muminiinta kama sareyn karaan haddi marmarka qaarkood haba ka xoog badnaadaan laakiin cali binu abi aalib baa la weydiyo layihi bal aayadan ka soo gaaladu marmar inaga xoog roone sidan qiyaamaha loo jeedaa buu yihi cali isagu oo qiyaamaha wadda ay sareeyaan male laakiin adduunkana waa lagu fasiriyo adduunkana muminiinta kama sarreyn karaan ha suuro gasho inay mar gumaystaan haystaan waxa weeye hadda gobolkeennan oo kale boqolaal sano iyo tobanaan sano yaa li ina haystay waa ln hal ruuxa waa laina gagaalayn kari waayo wax dhibaato oo lainoo geystay oo xasuuqihina ma jirin hadda markaynu khaladka galay aynu laba masalo inaan ahayn aynu ahaan jirnay samaynay gaalada waynu necbeen gobolkeena odayaasheenna iyo culimadeenniina maamulkiibay dhex galeen oo la taliyeen oo wax hadla weyla waay inaga hadda dhibkayna gaai waa kaa ah. kaasi way dhibkayna gaai weligeen intaan gobolka nooleyn inagunbaa dadkii inala jooga ka adkayn dadkii la joogay inaga ka adkayn inagu dadkeenu dad cajiibu ahaa bilmatel koonfur oo kale markuu talyaanigu yimid sinyoora bay dhn way soo dhaweeyey xagga waqooyigina markuu yimid gaaladu waxay yidhaahdeen saab bay yidhaahdeen inagu farinji fudacaddayna niti waan ka hortag amxaaradana xabashi xaarmadow baynu ku niti marka inaga qiimaha inaga maqane hadda dhibku inoo gaadhay labadii masaleynu ahayn maa midna jirin inagoo midaysnayn oo far keliya ahayn iyo inagoo gaalada nacban wey halka markaynu faysaan weyne odayaasheenii madax dhaqameedkeeni waxoo dhani ay xagga wada raaceen wax walba waa laynagu sameey allah wuxuu leeyahay fallaahu alla yaxkumu baynakum uu kala xukumay yowma alqiyaama walan yajcala allaahu alla uma yeelin lilkaafiriina gaalada sabiilan waddo ay kaga sareeyaan cala almuminiina muminiinta ina almunaafiqiina munaafiqiinta munaafiqiinta culimadu waxay noogu liqban jireen kufri caloolo daahirkiisu waa muslim hoosena gaal buu ka yahay isagaa ka daran gaalka cadaanka ah gaalka la arko dee kan waad aragtaa waad iska celin kartaa in almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allaha allay khayaani iyo muminiinta waxay isku day iyagu inay allay khayaanan oo afka baarkiisana waxbay ka sheegan hoosna waxbaa u qarsoon wahuwa allana khaadicuhum khayaanadoodaasu ka abaalmarin oo khayaanadu iyow khayaanadoodasu hoos ma ahayn meelayna ogeyn buu alla ka ciqaabay subxaana wa tacaala meelayna ogeyn ilaahay khaadici maayo khiyaanadoodaa ay sameeyeen iyo abaalkeedii siin in almunaafiqiina yukhaadicuuna allah allay khayaanayaan muslimiintay khayaanayaan wahuwa allan khaadicuhum wuu ku ciqaabay khiyaanadooda waidaa qaamuu markay isu taagaan ila salaati salaada qaamuu way istaagi kusaalaa iyagoo cajisan yuraa'una annaasa dadkay istusaya walaa yadkuruuna allah alla ma xusayaan ilaa qaliilan oo inta yaray dadka la joogaan mooye markay salaada tukanayaan ilaa kama rabaan oo ma rumaysne ayagoo hooqooqan oo hareeraha dhawr ay soo geli waxaa jiraana kamar digrigooduna intaa ay salaada ku jira hadiiba ay wax inay aqriyaan ay noqoto digrigoodu waa intaa meelaha kale markay joogaan balaay ku kaceen marka waa ki aal asqalu salaati cala lmunaafiqiin salaad munaafiqiinta ta ugu culusi waa cishaha iyo subax waa labaduna dadku arkaynina la kala dheelmado weyn iyo meelaha iska joogaya laakiin de duhurkii iyo casarkii iyo marka la joogo dadkiibaa arki soo maaha way imanayaan markaa meeshii baa lagugu arkay ha yidhahdeen w allah wuxuu leeyahay idaa qaamuu ila sala idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala iyagoo cajisan yuraauna naasa dadka istususayaan walaa yadkuruuna allah alle ma xusaan ilaa in yar hadda inaga dadka inugu jira ma taqaan dad fara badan oon anigu ogo ciiddaa ka badan yaan salaada u dadaalin dad baa jumcada u yimaada dad baa ciidaha u yimaada dad baa marmar soo gala waxay u imanayaan yaan lagu dhihin ninkaasi waa gaal gabadhaada ma meherin kara yaan lagu dhihin laakiin islaamnimo kama ah nin salaada u googooyo haddaad arto islaamnimo kama ah ee ujeeddo kalu kale waa munaafiq wey allah wuxuu leeyahay mudabdabiina way kala dharan way u kala dhadan dhatayn bayna dalika labadaa dhexdooda munaafiqiinta iyo muslimiinta iyo gaalada dhexdooda saa u noqnoqonayaan ilaa haaulaai kuwaa ka mid ma aha walaa ilaa haaulaai kuwaana ka mid ma aha waman yudlil illaahu qofka alla lumiyo falan tajida u helmaysid lahu qofkaa sabiila waddo u helmaysid waddo uu khayr ku helo dhadandhantada mataqaan waa ruuxa noqnoqdee marna halkan taga marna halkan intaa unbuu dhadandhantaynoo meel ka barfadhina cusada gaaladu wuxuu ku mithaaliyey nabigu calayhi salaatu wasalaam neef adhi ah mar adhigaasay u tegi markay u tagto waa la hardii marna arigaasay u tegi waa la hadi dhexduu bahal kaga cuni munaafiq waa sidaa mudabdabiina way socsocon bayna daalika labadaa dhexdooda muminiinta iyo gaaladii dhexdooda laa ilaa haaulaai kuwa ma aha muslimiinta ah walaa ilaa kuwa gaaladana ma aha waman yudlil illaahu alla qofkuu luminayo falan tajida u heli maysid lowsa sabiilen waddo khayra u heli maysid yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy laa tattakhiduuha ka yeelanina alkaafiriina gaalada awliyaaa saaxiibo min duuni lmuminiina muminiinta keyrkeed idinkoo muminiinta gooye aturiiduuna ma waxaad rabtaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle suldaanan xujo mubiinan ocod calaykum dushiina markaad gaalada saaxiibba ka dhiganaysaan ma waxaad rabtaan ilaahay xujo uu idinku cadaabay inuu helo ilaahay subxaana watacaala raxmadiisu wa ballaahan tahay qofku inuu dembi galabsado mooye allah subxaana marka alla ma inuu ciqaab idin ciqaabo oo wixii laidinku ciqaabi lahaa aada samaysaan masaasaad rabtaan bu alla yidhi gaal saaxiibaa ka dhigan hadda markaynu wada degannahay mucaamalada xagga kala iibka saaxiib ma aha kala iibsashada iyo waxaa waa sax wey laakiin intaad dagaal la yar saaxiibto oo marmar gurigiisa ugu tagto oo mar suuqa wada mashaan oo wada qososhaan waa khatartaasi ogow yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye laa tattakiduuha ka yeelanin alkaafiriina gaalada awliyaa saaxiibo oo min duuni lmuminiina muminiinta keyrkeeda aturiiduuna ma waxaad rabtaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle suldaanan xujo mubiinan cad calaykum dushiina ma ilaahay xujadii uu idinku ciqaabi lahaa inaad la timaadaan baad rabtaan ina almunaafiqiina fi daraki lsfar ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki waxay ku jiraan dabaqada alasfale hoose oo mina naari ah walan tajida u heli maysa lahum iyaga nasiiran wax u gargaara luqada carabta darkii waxaa la yidhaha wixii hoosa ah. wixii hoosaho hoos ah usii dallaca yaa darag la yidhaha darajana waxaa la yidhaha wixii kor a ah la yidhaha luqada carabta fi darki lasfali naarta jahanamo la yidhaha ugu sarraysa hibla lada saciira toddobadii naarood bay iskor jahanamaa u sarraysa ta u hoosaysaa iyaga la geyn maadaama gaalnimadooda gudaha ku jirtay oo ay dadka khayaani jireen ila gaalada kale dadka khiyaanadooda waa la iska arkaa waa la iska celin ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki lsfali darajada u hoosaysay ku jiraan oo mina naari naarta ah walan tajida uheli mayse lahum iyaga nasiiran kaalmeeyo uheli mayse ila ladiina kuwa mooye toobadii baa furan sheekh taabuu toobo keenay wa aslaxuu camalkooda wanaajiyey qowl iyo ficilba camalkooda wanaajiyey wactasamuu qabsaday bilaahi alla qabsadayo tawxiidka qabsaday wa akhlasuu badhax tiray diinahum diintooda cibaadadooda lilaahi alla u badhax tiray fa ulaaika kuwaasi maca almuminiina muminiinta maceeda wey muminiintu waxay helaan buu helaya wasawfa yuuti laahu alla wuxuu siin doonaa almuminiina muminiinta ajran ajra cadiiman o munaafiqa heerkaa ka gaadhay iyo gaalnimada heer gaadhay hadday toobo keenaan toobadu way furan tahay nabilaahi maxamed wuxuu yihi toobadu way furan tahay maa lam yuqaar qayr haddaan naftu halkaa gaadhin oo qirire qirire dhahin toobadu way furan tahay guud ahaana toobadu way furan tahay intayna qoraxdu halkaa ka soo bixin toobada way furan tahay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ila aladiina taabuu tooba keenay oo dembigii ka fuqay toobada waa inaad dembiga ka fuqdo qooma mooto nidiyooto inaadan dib dambe ugu noqon hadduu dembiga xaq bani aadam ku tacaluqana waa inaad bani aadamka xaqiisa u cesho amaad ka xalaalaysato ila aladiina taabuu waaslaxuu wanaajiye camalkooda hadduu intuu ruux waan tooba keeni yidhahdo wax camal fiican la imanin qawliya ficiltoona tawba ma aha taasi wactasimuu qabsaday billaah ilaahay xadhigiisa qabsaday cibaadadiisa qabsaday qur-aankiisa qabsaday tawxiidka qabsaday waahlasuu badax tiray diinahum cibaadadooda badax tiray oon wax kale cibaadadooda kusoo darin fa ulaaika kuwaasi maca meesha waxaad ka garanaysaa haddii eh, diintaad iyo eh, caqiidadaasu khaalis tahay dhaaco ugu yar baa ku anfici haba lagaa darajo roonaado haddii la doono weli inaad darajo dheer dooni mooye dhaaco ugu yar baa jannada ku gelin mardii camalkaagu wanaagsan yahay tawxiid aada leedahay waxaa jira dad camal fara badan la yimaado oo shirki iyo balaayo ku dhex wada waxa weye muxuu u tari kaasi caya markay guryaha ka baxdo soo baxdo xooluhu ma daaqaan marka camalkiisaas waa sidaa waa qabash baa la yidhaha camalu qabash fa ulaaika kuwaasi maca almuminiina muminiinta micooda wey wasaufa yuuti laahu alla wuu siin doonaa haddii ilaahay mustaqbal ma leh mustaqbal iyo maadi waa isugu mid isagaaba sameeya awsaanta laakiin inaga markii la eego dee marka la siinayo waa mar dambe fasaufa yuuti laahu wuu siin doonaa almuminiina ajran ajra cadiiman oo weyn allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala balaad u dhegeyso maa yafcalu llahu bicadaabikum ilahay cadaabkiina muxuu ku fali miyuu u baahan yahay in shakartum haddaad shukridaan ood cibaadaysataan wa aamantum rumaysaan ilahay cadaabkiina muxuu ku fali haddaad idinku iimaanka qaadataan ood muwaxidiin noqotaan daacadiinu haba yaraatee ilahay cadaabkiina ma rabo daacadaha yar ee yar baa idin anfici maa yafcalu llahu alla muxuu ku fali bicadaabikum cadaabkiina muxuu alla ku fali subxaana wa tacaala goorma haddaad shukridaan oo tawxiid ehlu tawxiid noqotaan oo muslimiin noqotaan shukrigu tawxiidkana uu soo geli wa aamantum aada rumaysaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahday shaakiran kii aqbala tawxiidka iyo cibaadada caliiman oo haddana og kaana allahu